بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه فقال لا تدعوا منه درهما waxaynu ku soo jiray hadyuhu salى اllahu عalيه wasalam fi اlasara baynu ku soo jiray masaa'il badan buu marka sheekhu ka soo hadlay raxmat ullaahi tacaala calayh <clears throat> marka hadda wuxuu ka hadlahayey in eh, maal lagu furan karo ka soo hadlay in la dhaafsan karo eh, maxaabiis muslimiin buu sheekhu soo tilmaamay in fidadii loo cafiyi karo ka soo hadlay mararka qaarkood hadda wuxuu sheekhu marayaa wastadanahu lansaar ansaar baa nabiga idan weydiisatay an yatrukuu inay ka tagaan oo u daayaan lilcabaasi cabaas oo camihi nabiga adeerkii ahaa cabaas bin cabdilmualib fidaa'ahu furashadiis madax furashadii maxaabiistii nin walba madax furashaa lagu dhigtay kadibna qoraysh waxay bilaabeen inay maka ka yimaadaan oo nin walba uu soo qaado madax furasho iyo xoolo uu soo qaado cabaas marka ee ansaar ba haysay ansaarna waxay damceen inay u daayaan oo nabiga weydiisteen nabi allow walaashayo wiilkay dhashay oo cabaas ah inaan u cafino wixii fidye ee lagu qoray asaga ama madax furashoa ah baan ku weydiisana nabigu wuxuu ihi maya laa tadacu ka tegi maysaan minhu ay min fidaa'ihi wa fidyatihi dirhaman hal shilin u dayn maysaan riwaayo kale fii saxi bukhari nabigu waa dhaartay wallaahi laa tadaru minhu dirhama ilaahay baan ku dhaartay hal dirham u dayn maysaan nabigu waa dhaartay xadiidkuna fii saxi bukhaari waheyri buu ku jira waxaana la ogyahay oo sugan in cabaas isagu markii la qabtay gacanta lagu dhigay kadib wuxuu sheegtay inuu ahaa muslim yaa rasuul allah inii qad qumtu muslima buu nabigu ku yidhi riwaayo kale nabi allo waa la isoo qasbay oo qoreysh baa xoog igu keentay mukrahba anhaa mooye anu hawsha kuma jirin bal nabiga saxaabada ku yidhi badan oo reer bani haashim ah ay muxuu ahaaye waxay ku soo baxeen iyagoo mukrahiina lasoo dirqiyey ninkii qabta nin reer bani haashim oo gacanta ku dhiga yuusan midi raacinin ha igu simo nabigu sidaa waa yidhi sal ly slam waa sugan tahay waa ogaa marka in badan ayaa kamid inay mukrahiin ahaayeen lasoo dirqiyey cabaas islaamna wuu sheegtay inuu mukrahana wuu sheegtay waa laba sabab oo dhiiggiisa iyo xoolihiisaba mancida wey alislaam walikraah islaamku markii rooba maanic asalu ahaa oo dhiigga ruuxa muslimka ah iyo xoolihiisaba xarimaya haddii ruuxu naaqid iyo waxaan banaaneen uu ku dhaco oo ikraahna sheegtana asnaa cudurdaar meeshii jir yuu noqon lahaa inta nabigu waa diiday facaamalahu mucaamalaة اlmushrikiin اlkufaar gaaladii la qabtay ee la sii daynayey ee madax furasho lagu sii daynaya lagu daray lama cudurdaari islaamku sheegta lama aqbalin ikraahu sheegtan lama ictibaarinin xoolihii laga qaaday mxuu aha qurayshti kale la qabtay baa laga qaaday bal nimankii qabtay baa codsan nabiga inay ka codsadeen nabiga inay ninkaa usii daayaan fidyihii oo qaraabo ahaan ay u cafiyaan nabigu waa ka diiday idan mucaamalahu mucaamalat اlmushrikiin intuba waa sugan tahay marka markaad mawaatinta lagu gaaloobiya waxyaabaha daahirka tusaya inaad gaal tahay ama aad khariban tahay haddaad sheegato ta'wiil baciida lagaa dhegeysan maayo lagaa yeeli maayo wastawhaba nabigu wuxuu weydiisto ka hiba dalbay min salamati muakwac jaariyatan nafalahu iyaha abu bakr fii bacdi makhaaziih in nabigu fidyada uu biciyey eh, madax furasho uu qaadan jiray maxaabiista gaalada qaybo ka midna muslim inuu kusoo furan jiray buu sheekhu hadda ka hadlaya waynu soo maray xadidkii fi saxii muslim min xadiid salama abubakar ayaa ciidan hogaamiyey reer bani fasaare ku duulay ciidankaasi marka muslimiinta waxaa ka mid ah salama salama markuu marka eh, gabagabadii ay dhammaato dagaalkii lagu kaafood qaaday eh, maxaabiistii iyo sabaayaadkii la helay gabadh quruxsan oo ka mid a ah ayuu bilad geesinimo u siiyey salm salmaa la siinhaya waxaana siiyey abubakar oo qaa'idkii amiirkii ciidankaas ahaa gabadhiibuu nabiga loo sheegay in gabadh quruxsanoo cajab qabta salamo la siiyey nabiga marka iska hor yimaadeen madiine bartankeeda salamoo socdo iyo nabigoo socdaa iska hor yimid markii laisbariidiyo lasalaamay kadib buu ihi nabigu salamo waxaan rabaa gabadhii lagu siiyey ee bilosarafeedka lagu siiyey inaad soo wareejiso wuxuu nabi allo weli maanan ag marin waana gabadh cajab qabtee intaasuu sheegnay markuu arkay inuu syar hadalka waa xidhay waa la kala tegey berri oo kale haddana laisku soo noqday oo las arkay la kulmay nabigu su-aashiiba ku celiyey wuxuu nabi allow saad u sheegtayba maanan agmarin gabadhan waa gabadh cajab qabta laakiin saacadda laga bilaabo waa ku siiyey salama ama markaa waxaa u muuqata ama dadka qalab u muuqanaysa inuu nabigu asagu gabadha doonayo laakiin nabiga gabadha wuxuu u doonayey dad muslimiin oo maxaabiis oo maka lagu haysto laba inuu nabiga ku furto carabna gabdhaha quruxsan bay danayn jirto waa jeclaayeen saddex nin afar nin lix labo yaraan bay riwaayaadku sheegeen buu nabigu ku dhaafsaday oo muslimiina gabadhii buu u diray oo yidhi gabadha qaata iladinka gaala isla tihiin qaata ragga muslimiintaana iisoo daay marka qadiyadii bu hadda ka hadlaya sheekh fii saxi muslim bayna ku jirta wastawhaba nabigu wuxuu ka dalbado ka codsaday min salama ibn akwac jaariyatan gabadh nafalahu uu siiyey iyaha iyada abubakar baa siiyey fii bacdi makhaaziih waa aswatu bani fasaara ee lagu duulay reer bani fasaare ahaayeen fawahabahaa lahu nabigii buu u hibeeyo waa siiyey fabacaa waa diray suubanuhu bihaa gabadhii ilaa makata maku u diray fafadaa wuxuu ku soo furtay nabigu bihaa gabadhi naasan min almuslimiin koox muslimiin ah oo maxaabiis ahaa yuu nabigu ku soo daystay idan taasna waa dhaqankii nabiga qaybo ka mida wey gaalada intaan qabanno ayaan muslimiinta ku soo daysanaynaa marka hadday doonaan ha noqdeen waxa hadda loo yaqaana madaniyiin madaniyiin ha noqdeen ama muxuu ahay maxaaribiin caskariyiin ha noqdeen waa isku mid gaalka marka inuu qori wato shardi ma aha in marka uu dagaal ku jirana shardi ma aha in uu ka tirsan yahay min dowla muxaariba oon wax ahadiya ballan aanan lahayn ka tirsan yahay unbaa na keliya wafadaa rajulayni laba nin buu nabigu soo daystay oo min almuslimiina ka mida birajulin min cuqayl nin reer bani caqiila ama cuqayl ah ayuu nabigu laba nin muslimiin ku soo furtay xadiidkaa isagoo fi sax muslim buu ku jira garanaysa xadidka cimran bin xuseen weeye baa wariya isaguna saxi muslim ku jira niman reer haqiif oo gaalo ahaa iyo muslimiinta dagaal baa u dhexeeyey reer haqiif baa la odhan jiray nimanka daa'if dhulkaa dabi jiray kor mxuu ahay dhankaa jiray laakiin qoys aan qoyskaa ka dhalanin oo isku qabiil laakiin ay dhaqan wadaagaan baa jiro reer cuqay la odhan jiray isku dhiig bay ahaayeen isku dhaqan bay ahaayeen waxaa ka dhexeeyey wax hadda logistiga loo yaqaani bimacnaa eh, xilfi musaacado istaageerid bay ahaayeen eh, nimankii marka reer thaqiif ayaa nabanoo muslimiina intay meecdaa ka heleen bay afduubteen oo maxaabiis u qabsadeen saxaabo duushay ayaa nin reer cuqayloo hal wata oo aan wax huba wadanin oo socoto ah bay meel cidla ka heleen bay siiyeen way soo kaxeen nabiga u keeneen nabi alla waxaa la yidhi saxaabadu fiqigood waa fahamsan yahay hawshaan ninkan reer bani taqiif ma ah oo nimanka aan dagaalsanayn ma aha si toos ah laakiin nimankaan dagaalsannahay ayuu ku jeel yahay maraykan haddana ishayno oo ingiriisku ku jeel yahay maxaad leedihiin waa isku baab muxuu ahaay etoobiyan ishaynaa uganda ku jeel waa ku baab eritrean isnayna gaal kalea la safan dagaal ba yuusan soo gelin laakiin mucaawanada iyo siraha iyo wada shaqaynta iyo howlahaasay ka adeegaan gaalada adduunka maanta joogto dhanna waxaa ka dhexeeya ka shaqaynta iyo ka howlgelidka la dagaalanka islaamka waa ka siman yihi dowlad aan feermaynin oon ogolaanin ka hortagga islaamka ma jirto hadda south africa u dambeysay ee nawaadhowd baa laga feermayey ma aqaano qolyaha midkan hadda waalan venezuela jooga javes ma aqaan meel ku dambeeyay xaalkiisu qolyaha waxbaa laga sheesheega lakiin intooda kale isku raaci argixiso ha la qabto muslimiinta mayalka adag kuwa madaxa adag kuwa ha la qabto ha la baabiyo waa la isku raacay haaulaai hum lmuslimuun muslimiinta iyo mujaahidiinta in la baabi'iyo waa la isku raacay kuwa islaam sheeganba waa ka qayb qaadanhaya u daranba oo kaaga daran marka gaalka xabadda kugu ridahaya iyo midka taageereen xabad kugu ridaynin laakiin xoolaha bixin ee sirta dhiibi ee caafimaadka wax ka qayb qaadane ama isbitaallo waaweyn u furi ama diyaaradihii erebudkisi laga duuli n qaab ama ha dhowaada qaabun uga qayb qaadana dagaalka iyaga waa kubaab tiiba haddaad arkaysa gaalkii reer bani cuqaylha ah wuu yaabay wuxuu yihi war muslimiinta maydan dagaalamin maxay kuu soo qabteen nabiga markii nabigu isagoo meel masaajidka lagu soo xidho nabigu soo maray markaasuu yaa muxamed bima akhadtanii wa akhadta saabiqata alxaaj maxamadow aniga maxaad ii soo qabatay oo hashii muxuu ahaayey gaadiidka iidan ku xajiyi jiray ila carab way xajiyi jirtay ee haddii la baratama ama la tartamana geela dhaafi jirtay dheerayn jirtay maxaad ku qaadatay hal wuxuu wata dheerayso oo waagi danabigu uu qaatay oo dhaafi jirtay qaswa hashi la odhan jiray ninkaasaa laga soo qabtay aad maa khala'at alqaswa wamaa dalika laha bikhuluq hashi balada qabtay ee dhaafi jirta geeloo dhanba ee laga samray ninkaasa aniime alla ka soo reebay bu wuxuu ihi bima akhadtanii wa akhadta saabiqat alxaaj xadiiu jariira loo xadiidka nabig wuxuu ihi bijariirati xulafaa'ika min taqiif hada huwa alfiq nabig wuxuu hi waxaa laguu soo qabtood u dhimanaysaa nimankaas iskujeelka ahayde ee isgaashaanbuursiga ahayde dembigay galeen baad u dhiman baa layidhi bijariirat jariirada waa imiga iyo mxuu ahaay dembiga dembiga ay galeen reer hakiif baad u dhiman aduu reer hakiif ma tihid dembina ma adan gelin mubaashar ah laakiin niman leeyahay reer un dagaal naga dhaxeeyo ayaad xulafo tihiin hada rajul marka mustalaxa maanta la fiiriyo caalam ka jira waa madani nin heshii iska saaran oo iska danaysan haya oon qori wadanin oon dagaal ku jir hada madani waa rajul aczal ah hayru musallax nabigu dhab buu soo siiyey islaamku weliba aadan buu u sheegta lama aqbalin markii loo sheegay oo la yidhi waxaa laguu soo qadamigay reerka kiifaad u dhimanaysaa oo xulafadaadi ah buu hi maxamedow muslim baan ahay muslim inii muslim ha laysii daayo nabi wuxuu yihi low qulta wa anta tamliku amraka kula mxuu ahaaye amraka lafalaxta kula falax la aflaxta kula falax haddaad odhan lahayd muslim baan ahay low qulta in haddaan muslim baan ahay wa anta tamliku amrak la aflaxta kul lfalax baa la yidhi adoo arrintaada gacan ay kugu jirto oon asiir ahayn oon maxbuus ahayn oon gaalnimo lagugu soo qabanin haddaad dhihi lahayd muslim baan ahay waad liibaani lahayd oo lagu sii dayn lahaa laakiin hadda waxaa weye islaamnimadaadu daahirkaada aad beedina lagu sii dayn maayo lagu sii dayn maayo sheekhulislaam eh, shaaficas wuxuu ka qaatay asiirka gaalnimada lagu soo qabtay bacda alasr islaamo tolkii waa loo celin karaa maxaabiis muslimiin oo lagu soo furan karaa islaamkiisa mutaakhirkaana maanic ka noqon maayo in eh, dib loo celiyo gaala lagaga soo furto tolkii dhibay geystan lagaga soo furto asagu shaafic halkaas ka u dariishaday lakin culmo badankeed islamka islan jira maysan aqbalin daahiru اlamr waa maxay islamka inaan la aqbalin wey oo qaraainta xaaligee meesha taalla ama keyb uu nabigu wax ku ogaaday baa tushaya islaamka inaan la aqbalin nabiga falax dhan buu u diidey waana ka anfiyey kadib ninkii baa la qabtay ree haqiif baa loo celiyey muslimiinta ahayn labada ah baa lagu soo furtay hashiina waa lagala hadhay ile rag baan rag ku bedelananaaye nimanku geel lagamaysan haysanin hashu waa haniimo ilaahay keenay xaggaa la dhiga hasha iyadu maxaa le adigoo keligaa soolamo ah baa rag lagugu soo furanaya xadiidkii buu sheekhu ka hadlaya wafada rajulayni min almuslimiina birajuli min cuqayl alimaam taas waa fiqiga khuseeya in lisku bedesho mxu alasra lisku bedesho culumada muslimiinta qismigan ka hadla asiya sharciya wali mutaakhiriinta sida alimaam abulxasan atasuli kitaabkiisa jawaabaat mxuu aha alamiir cabdilqaadir jazaa'iri waxaa la weydiiye oo lagala hadlo o la yidhi sheikhu waxaan rabnaa alimaam cbdilqaadir min jazaa'ir oo qiimo badan buu ahaa waag hore jahaaday toddobiyo toban sanuu la dagaalamay faransiiska iyo iyo mxuu ahaay bortaqiiska wada socday la dagaalamahay ilaa aljeria uu ka samriye waagi dambana qabaa'il baa lagu kiciyey sida hadda soomaalida ay samayso qabaa'il baa lagu kacshay jawaasis baa la diyaariyey ilaa dhowr kun oo ciidano qabaa'il remiya lagu kacshay oo dhaqaalo la siiyey asagana marka waa la godoomiyey maqrib suldaankii joogay ee asna islaamka sheeganhayana waxaa la wa in anaga nala shaqayso asna lacagaa la siiy waan loo hanjabay marka suldaankii maqrib kasoo duulahayey qawaa'ilkii reer jazaair baa kul lagu kiciyey baa la baabi waagi dambe waagi dambe dimishka uu soo wareego halkaa uu ku dhintay oo khilaaf cumaan ay soo wareejisay wii un isagii ahalkiisiba ilaa aminka ragga culamo uu ka tago axfaadiisa oo culamo waaweyn baa jooga ninkaas markuu halganka bilaabay ee qabaa'ilkii uu diyaargareeyey masaa'il fiqi oo cawisaa ku yimid qoys baa hanti ka dhici dhibbay u geysan hayaan way cararhayaan meelay ka baxeen baa la waaye qabaa'il kale oo qoyskaas ku xulafo ah oo ku jeel ah ama ku olog ah ayaa jira ninka amiirkii marka mujaahidka sheekh abulxasan atasuuli oo markaa faas joogay ayuu la hadlo wuxuu yihi hawshaasi nin maanta kugu dhama ma jira masaa'ilkaas iga soo qanci masaa'il loo baxsado badan weeye jihaadku hadduu dhaqaalo waayo shacabku wax bixin waayaa xaggee laga masruufi buu ka hadlay sheekhu haddii xuduudi tabar loo waayo oo ninka uu baxsanhayo xadka lagu oofin lahaa waxbuu xadi wuu zinaysan waxbuu dili waa cararhaya hantiisa ma lamoroduugi karaabaa la weydiiyey canshuur muataa ah, muaqata ah ma laga qaadi karaa shucuubta inta halganku ka helhayo wax dhaqaale ah la weydiiyey waa kitaab maطbuuca manshuura fi lmakaatib marka hala raadiyo sheekhu marka wuxuu ka hadlay qadiyaddan markuu maray xadiidkan iyo wuxuu u deliishaday qabaa'ilka muslimiinta ah ee isku magta isku mawlaxada ah xaggana isku xidhan hadhowna isu gargaara dagaalka wada gala iskaalmeeya in midkood kale loo qaban waxaan dil gaadhsiisanayn dhabbaa la siin waa lasoo xidhi waxaan leeyahy wiilkii shaydaanka adeer ku ahay teen haddii kale wada xidhnaanaysa la dili maayo odayga nin loo dili maayo laakiin qaatilkii baan rabnaa inuu keena ama tilmaan kolley meeshii garanhaya ila qabiilku isqarsanhayaan dhab baa la siin odayga waxaa leeyahy maxaa yeele nin reer hebel ah anugu reer baan ahay maya ad ahaatee laakiin mag iyo mawlaxaad leedihiin waad wadataan haddaydan keenin hebel oo oday hebel aydan soo qabanin halkaan baad ku jiraysa xoolahooda qabla siin waa lagu cadaadin tacsiir iyo ganaax weye xadiidkan u daliishaday aimo hore maalikiina baa ka soo guuriyey wafadaa nabigu wuxuu furtay rajulayn laba nin buu soo furtay oo min almuslimiina ka mid ah oo reer haqiifaysteen birajulin buu ku soo furtay subanuhu min cuqayl qoyskaa reer cuqayla ka tirsan xadiidkuna fi saxiix muslim min xadiis cimraan bni xuseyn waradda nabigu wuxuu celiyey sabya hawaasin reer hawaasin maxaabiistoodii buu celiyey calayhim reer hawaasin buu u ceshay bacda alqismati inta la qaybiyey kadib wastaaaba wuxuuna nabigu bogsiiyey quluuba alkhaanimiin istiaabadu waa marka waa istaxalla bay la macno tahay nabigu wuxuu inay cafiyaan oy ku qalbisamaadaan wuxuu weydiistay muslimiintii inay dadka u celiyaan nimankii dii la kari reer hawaasin ah oo la jebiyey bacdamaa la jebiyey iyagoo socda yimaadeen oo nabigu u abtir sheegteen oo xalmasiciya naga dhalatay yidhaahdeen oo hadleen oo markaasi nabigay muxuu ahaayey beer jilcisadeen waa la xabsadeen kadibna wuxuu hi wixii anugu aan gacanta ku hayay soo raacay ama reer bani haashim ay soo raacay kulli waa idin celinhaya laakiin saxaabada intooda kale waxay qaateenee xoolo ah ama haweena ah, ama caruur ah anigu mas-uul kama ihi maanta duhurka markaan tukado istaaga dantiinna sheegta calaacala barnaamijkiina gudbiya anna idin taageero war waa runtooda nimanka hala cawiyo aan dheh nin afqabeenoo afmaala ah istaago ree hawaasina waa dhalya sheegtay waa calacalay ilaahay horaan inuu markaasi muxuu ahaa ilaahay hanuun iyo hidaaye ku shubay buu ka hadlay la islaamay raggu waa dagaalami jiray qoys jaban ogaanr annagu wadaanu jabnay yaan lagu dayano naloo muxuu dulqaata buu ihi haweenkii carruurta naloo celiyo aad buu calacalay kadib saxaabadu waa danqadeen nabigaa istaagay oo hadalkiisi xoojiyey kadib xoolio dham ayaa la fasaxay saddex nin oo nin aqra ibni xaabis iyo mxuu ahay cuyaan ibn xusn albad atamimi iyo eh, salamtu ah, mxuu ahay mirdaas alaslami eh, saddexdaa nin baa waxay dhaheen annagu wixii aan hayna eena soo galay celin mayno anuu haddaan ahayba ogaaska ree hebel aanu celin maayo aqrac anaguna celin mayno mirdaas baa isna wuxuu hi anuu haddaan ree aslam ogaas u baa waxay dhn haawe annagu wixii annama allowna siisay ree hawaasin u celin mayno inaad noo bedelaya mooye asagu marka mirtadaasasna wuxuu yihi nimankan ku dayo tolkii baa lakin ku gadoodo kharajuu caleyh way ku baxeen waxay dheheen ma anan kaa dhegaysan waxaad sheegtay saxaabadu iyo rasuulku meeshay mareen baanu maray naruddu maa mxuu ahay xagga annaga waxa jira waan celinaynaa markaasuu yihi wakhadaltumuunii khadalakum اllahu garabkeegaad ka baxdee moole allah garabkiina ka baxey waad iceebaysay adaa isceebayaa lagu yidhi meel saxaabe iyo muslimiin islam wax celinhayaa maxaa adugu nimankaa ku raacshay reer najdi ee madaxa adag ee qallafsan kadib qolihii isku dhajiyey nabigu hawsha muslika wuxuu bedel qaata bedel qaatoo laydin bedelo gabadh kasta ilmo kasta neef kasto xagga ka soo jeeda waa in waa idin bedelaya nimanka xoolaad u celiya waxa loo celina waa caruurtii iyo dumarkii weye marka horaa la doorsay lagu yidhi ma xoolahan idin celinaa mise ubadka iyo haweenkan idin celinaa waxay dhaheen xoolo iyo ubad iyo cirdi weeye isku baab ma ahee xoolo berri baan tabcanaynaa ilaahay fadligiisu waa ballaadhan yahay dumarkii carruurtana loo celiyo marka waxaa loo celin waa dumarkii carruurta weeye nin walba gabadh isku dhajiyey oo xaggiisa soo martayna waa loo bedelay qolyihii aqra min xaabis ay ku habsadeen iyo cuyeyna wastaaaba nabigu wuxuu bogsiiye weeye oo markaa mxua daaweystay quluuba alhaanimiin ay mujaahidiin quluubtoodii faayabuu way u horeen wey ilah lirasuul bay u horeen tadyiibku waa maay wixii bay horeen waa wareejiyeen wey laba qoys baa ayagu isku dhajiyey labada qoysna dib baa laga soo celiyey mayay cafideenoo hawshaas ma ka qanacdeen inaanu celino nimankaa muslimiinta ah haabay yidhaahdeen waxaa weliba ku jirta markuu nabigu hadlay adiiku adiisuga markuu nabigu hadlay ayay saxaabadu bug intay yidhahdeen nabi allo kulligaanu ayabna ibnaa nafsan bay yidhahdeen kulligaan nabiga wuxuu yihi kala garan mayne midkiin ba wax taban kara nin baan daacad ahayn nin baa xoogo la yar muquninhayaa nin baa xishoonaya oo isla dadka miad ka hadhi kartaa noqda buu nin walba meeshiisa ku noqdo iyo fadhiisimihiinni nuqabadiinni nin walba qoyskii iyo cariifkii beeldaajiyihii ha ii yimaado asaan kala hadlahaya isagaa sheegay ree hebel intii xoogo wax qaniinsanayo intii si fiican uquudha isaga kale sheegahay waa cariif kadib curafadii baa yimid way nabiga hawsha kala hadleen nabig all waa anagu ree hebel dhammaantood wixii waa ka bogsadeen ree hebel waa ka bogsadeen ree hebel ree hebel waxbay taban hayaan waxbaa lagu balbalqiyey saas hawshu ahayd wacawada nabigu waa bedel siiyey man lam yuib ninkaan asagu cafiin o ahay qalbi samaanin min daalika xoolaha xaggooda bikulli insaanin sitta faraa'ida ruux kasta lix neef baa laga siiyey faraaida geel baa loo jeedaa sita faraaida sita kalaais ba lamid tahay ruux walba lix neef oo geela loogu bedelay gabadh buu cafi waayey lix neef lix xalaad qaado adugu wiilba cafi waaye lix xalaad qaado adoon baad ka dhiganaysa wacawada ay badela man lam yuib nafsan baa loo jeedaa min dalik bikulli insaanin axad kasta gabadh ha noqoto haweeney ha noqoto ilmo yar ha noqdo adoon weyn ha noqdo sita faraad buu ugu bedelay xadiidkuna fi saxiix buu ku jira garanaysa <clears throat> waqatala intaa marka waa maxay xadiidkan waxaa laga qaatay isagu in bacda eh, alqisma inta khaniime la qaybiyey ee eh, la kala diray kadib mujaahidiintu ayagu hadday khaniimada cafiyaan soona celiyaan ay bannaan tahay sheekhulislaam isagu masaladan markuu markii la marahayey murtadiintii maanici zakaadkii iyo mutanabi'iintii markii intii la jebiyey abubakar uu jabshay waagi dambe ay barkood toobad keenay soo noqdeen abubakar asagu muusan kala qaadan mutanabi iyo nin toos u ridoobay iyo mid ilaahnimo ilaanabinimo sheegtay iyo mid zake intuu maciye ku dagaalamay kulli waa israaciyey dadkoodiina waa laayey xoolahoodiina waa qaatay dhiiggoodii cirdoodana waa bannaystay saasay hawsha ku tagtay waagii dambe khilaafadii ah, cumar ayaa asagu saxaad wuxuu kala hadlay nimankii jabay ee gaalada ahaa ee murtadiinta ahaa kadibna soo cifaday toobad keenay wixii ka dhaqan caruurtoodii iyo haweenkoodii in loo celiyo saxabada ka codsaday markaasaa loo celiyey haweenka noocaas cali waxaa ka soo raacday eh, gabadha dhashay maxamed xanafiya baa sabaayaadkii reer bani xaniifa ka tirsanay oo u carur dhashay caliy eh, bacda faatima binti maxamed radi allahu tacaala canha ninkii raafidiga marka ibnuaahir almaxali la odhan jiray shayطaanka ah eh, ee minhaaj اlkaraama qoray kitaabka la odhan jiray ee sheekhu ku radiyey minhaaj sunna uu ku radiyey yo wuxuu ku daray macaayibta iyo cambaaraha iyo eedaha uu leeyahay cumar wuxuu khilaafay ijmaaca saxaaba wuxuu bedelay sunnadii abubakar iyo saa darteed murtadiin la laayey oo dhiigoodii la banaystay oo xoolahoodii la banaystay oo dumarkoodii la banaystay saana lagu xukumay saxaabana isku raaceen horaanna uu ku waafaqay abubakar cumar uu ku raacay yaa markuu abubakar dhinta kadib buu khilaafay marka rajul wuxuu iska ahaa buuhi agga u dhac wax banee wax ku raac diinba jaahil baaba aqoonba ma lahaynba abubakr baa talin ku jar waa kugu waafaqsanay abubakr baa dhiman wuu khilaafi marka yatalaacab bidiinihi markaasuu la maray shaydaan wey mogtahay raafidadu shayaaiin wey islaamba maaha badankoodi caamadooda la isku hayaama ama culummadooda iyo raggooda waaweyn madhabka haaminsan murtadiin wey zanaadiqu laakiin caamadooda khilaaf ka taagan axnaaf waxay dhaha caamadooda iyo culammadooda murtaduun sidaa darteed sheikhulislaam alcuhmaani kitaabkiisa loo yaqaano muxuu ahaayey alfirq wاlmadaahib wuxuu leeyahay raafidadu meeshay degan tahay waa daaru kufrin waxarbin meeshay joogaan ba ha ahaadeen ayaga iyo caamadu kulli waa gaalo dhigooduna waa la banaysan lakala qaadi maayo dowla cumaan u fatwooda fatwa mabuca wey sheekhusa u kala qaadaa caamadooda iyo culummada iyo inta wax garanaysu kala qaadaa dhibba ma lehe sheekhuislam wuxuu hi waxaa kaa qasan ood fahmi ladahay masalada bacda maa khaniimada la qaybiyo xaq ay khaaniimiintu leeyihin way haniimadu marka la siina waxay iyagu mulkiyeen wey hadday doonaan way diidi karaan hadday doonana way bixin karaan masaladu cumar uu sameeyey waxay shabaday la mid tahay mas'aladii nabigu uu sameeyey fii sabyi hawaasin hawaasin oo gaaliya mushrikiin ahaa markii lagu halgamay oo ilaahay jabiyey khanaa'imta laga soo qabtay la keenay saxaabadu can tiibi nafsin bay celiyeen badankood ninkii xoogo waxyar qaniyeyna waa laga raaligeliyey saasay hawsha ku dhammaatay nabigu marka ma khalad buu sameeyey haddaad tiraada khalad buu sameeye kafarta bu haddaada nabigu waa saxanaa cumarna nabigu raacay oo raacay muxuu xumeeyey markaasuu meel ku xidh adugu cabaar buu caydhsanhay intii un dhowr dhowr iyo toban beej iyo qadiyaddaa keliya kaga hadlay waxaa ku khaldamay qadiyadda ayada ah siduu raafida waa ugu khaldamay xaafidna xajar iyo iyo ashaaciro waa ku khaldamay markay eh, khaaabi baa ku khaldamay isagu macaalim sunanka markuu marayo baqawi baa ku khaldamay sharxu sunnaha waxaa ku khaldamay xaafid xajar fatxu baariga cashaaciroo dhan baa ku jabta meesha ayada iyo xataa bacdu lmutasanina oo baqawi ka mid yahay waxay ugu jabeen oo ay soo guuriyeen waxay dhaheen xilliga abubakar waxay saxaabadu ku ijmaaceen ee isku raaceen in murtadka la marinhayo laga soo qaadayo kalkaafir alxarbi maalkiisa xoolihiisa cafwan maalkiisa iyo dadkiisa iyo dunyadiisaba iyo dhiiggiisana kala qaaday waana siiratu abibakr fi lmurtadiin in dhiigooda la banaysto xoolahooda khaniim ahaan loo qaybiyo siiradaas abubakar maray laakiin intuusan casriga dhammaanin ikhtalafat asaxaabatu fi dalika dheh ikhtilaaf ma aha midaani ikhtilaafu saxaba wuxuu u jeedaa cumar ba waagi dambe celiyey oo ninka murtadka asagun baa la deli xaddan baa loo deli laakiin caruurtiisii haweenkiisii la adoonsan maayo waxaa laga hadlayaa ma banaantahay istirqaaq nisaaءi murtadiin iyo awlaadooda abubakr wuxuu mariyey murtadiinta siirata alkufaar alxarbiyiin kaafirka asliga muxaaribka ah meeshii la marin jiray iyo abubakr iyo saxabu mariyeen murtadiin idan ijmaac caasay rabaan inay dumiyaan maxay ku duminhayaan cumar baa fii khilaafati fii aakhiri khilaafatii weliba go-aamiyey in wixii dad iyo mxuu ahay oo dadaya ka jooga nimankaas loo celiyo oo nin carab ah uun carabi uusan addoonsanin marka waxaa lagu bushinhayaa masaladu ma aha khilaaf ma aha waa maxay waa muslimiin wax iyagu leeyihiin oo laga codtay inay celiyaan waana celiyey sidii kufaartii hawaasin bacdamaa aslamuu ay muslimiintu u celiyeen dunyadooda dadkood u celiyey nafsa shay weeye meesha wax ma yaalo lakin waxa la raba in wax laga xoqxoqo ijmaca ijmac maxfuuda wey hmm. kulligood khaa wey khaa wey lam yaqulha axad min salaf hal naqli ma laha kulligood wey dad waaba saasay ku dhinteen xilli baa laga soo wareegay inna waa dhaqmeen intii joogtay buu ka codsa saxabadana celiyaan dad weliba aan celinin baa ka mid aha oo lama celin mxuu ahaay cali gabadhii u caru dhashay ayb marka taas wey isku baab ma aha haniime marka in la celiyo ma aha xukmna nasakhay waa masale ku xidhan rabitaanka ama diidada qolyaha haniimiinta masle istinaaiya wey tibu shee ku hadlay waqatala maxaabiistii qaababka loo dhaqmo waxaa ka mid a waqatala cuqbata bn abi mucayd buu nabigu dilay min alasra ninkaasoo dhib badnaa asagu nabigu waa dilay waxaa laga qaatay marka ninkaa dilkiisa in ay bannaan tahay asrada gaalada badhna in la dili karo badhna manni la siin karo oo laiska sii dayn karo badh madax furasho laga qaadan karo intuba ay bannaan tahay fa ima manan bacdu wa ima fidaa'an xataa tadaca alxarbu awsaaraha wa qatala annadar ibnu xaarif buu nabigu dilay eebuu ku dhuftay ayb oo weliba markuu la dilahayey cuqba cuqba ibn abi mucayd Eh, wuxuu yihi man lisibya nabi maxamedo caruur badan baan ka sogay toddobaatan toddoba caruura kanoo majaajilaan ahay bu anoo dhan ba saaib xaas saaib ciyaal baan ahay carurteeda oga tegeysaa linaar bu naar baa cuni adiga caruurtaadaba marka eh, asagu hadde waa gaal gaalnimo lagu dilo muran ma laha laakiin caruurtu maxay eedeen caruurtu waxay eedeen oo culammada aad ugu rafaadeen oo tawiilaad fara badan nabigu can haybin wa cilmin eh, waxya ayuu ku ogaaday in badan ayaa kamida ubadkiisu warasadiisu inay naar ku dambayn doonaan imaa bikufri lagu cadaabo wa imaa bimacsiyatin iyo cadaab ay ku galaan yaysan ku waarinbe bay wadaadadu ku awilaan waqatala nadr ibna xaaris buu nabigu dilay lishidati cadaawatihima lilaahi wa rasuulih cuqbe iyo nadar waxay u dhinteen loo dilay dhib dheeraada ah iyagu lahaayeen gaaladu marka la qabto nin midka askari sakra oo miskiin ah. midna waxaa weye waa shaydaanka hawsha waday shaydaanka hawsha waa in isha laga rido saa darteed salafk waxay idhaahdeen ugaaskooda la dayn maayo dagl hadii la qabto maxaabisaan loo qabto ninka waaska waa in laga dilo abaanduulaha dagaalgelyahan waa in laga dilo ninka saaxiibu xarbin waa makiida waa in isha laga rido caamada kale iyo sakaraadkii casaakirta iyo makasta in la dilana waa laga dhigay ama waa maxaabiis baa laga dhigay ama waa la adoonsan ama waa mani ama fidyo taasi waa masale furan laakiin hawlwadeenka ninka imaamka kufriga ee sindiidka ah ninkaa waa inuu dhintay lsu nabigu yeelay waxay kaloo uga qiyaas qaateen xaafidkaa soo guuriye kacbn ashraf iyo keyrkii dilkooda nabigu markuu diray ciidanka riwaayada bayhaqi iyo nasaa-i fi اlkubraa inahu qawa amra اmushrikiin nabigu wuxuu waxaan u dilay amra mushrikiin buu xoojinay waxbuu caraabinaya hawl buu isku xidhaya balaayo muxuu ahaa abaabul iyo gubaabo wada ninkaa marka dhulka in la dhigo dadka noocaasa darabaat alistibaainaba waa ku fiicna hawsha ayada isagoo madiina joogo madiina iska waardiyeynhaya dilay carafo dusheeda wuxuu ku dilay ninkii loola jeeda khaalid ibn cabdulaahi sufyaan alhudali ama eh, mxuu ahay khaalid ibn nabix alhudali cabdulahi baa loo diray sariya waxda ilaa uu soo dilay ciidanku intuusan weli is-amaamudan waa in la curdaan adhiyo darabaat alistiwaaqiya loo yaqaana adoo wax isku aadinhaya haddii lagu dhex fadhiisto wax danba kuu cifan mahayo marka howlahaas nabiga waa ku dadaali jira sal slm raggiisana waa kala yaqaanay wadakara imaam axmed wuxuu sheeg ibn cabaas ka sheegay أنhu qaala inuu yidhi kaana الnaas min اأsrى koox ka mida maxaabiistii beder lam yakun lahum maan xoola maysan lahayn fajacla rasuula rasuulka wuxuu ka yeelay fidaahum madax barashadoodii an yucalimuu inay baraan awlaad اansaari اkitaabata awlaadda ansaare inay farta baraan baa lagaga dhig ninka xoolo waaye waxaan leenahay adugu hawl qabo biyaha dhaami beerta fal gurigan dhis caruurta farta bar intaasaan u dirayna camal baa loo diraya waa maxaabiist baad maqlayseen maxaabiista hadda inti dhar loo xidho yaa lagu shaqeeya waa aragteen oo beerahay falaan taas waa tacdiib kale oo nooc xabsiga ka mida wey taas tan laakiin waxaa waa nooc fidyadii ka mid ah madax furashadii waana arin shahiira ah wey cinda axmedin ku yimid iyo mxuu ahaye dabaraani meelo ka mida ah kutubtiisa ahlu siyar wa ay soo guuriyaan inay sugan tahan loo badan yahay wa haadaa xadiidkan dambe uu sheegay axmed fii musnadih min xadi bni cabaas yadul wuxuu tusaya calى jawaazi اlfidaaءi in laisku furan karo bilcamali hawl iyo shaqo kama yajuuzu اlfidaau bilmaal sida maalku u banaan yahay wa kaana hadyuhu nabiga dhaqankiisu wuxuu ahaa ana man aslama qabla اlasri intaan la qafanin ka hor en la qaban ninkii islaama lam yustaraq la adoonsan maayo dhaqanuu nabigu lahaa wey sida dembiga ruuxii ka toobad keena qabla an yu'khada nabigu il gaara ugu firin jiray hadduu xiraabo tahay looba cafiyi jiray haddii kan lahay far gaara u noqon jirtay ayuu nabigu ruuxi soo islaama intaan la qabanin nabigu waa lama addoonsan jirin wa kaana yastariqu nabigu wuxuu addoonsan jiray sabya alcarabi walistirqaaq waa masala mansuuka cinda acasraaniyiin cinda acasraaniyin masala mansuuka wey nimanka hadda almajaamic alfiqhiya ama mxuu ahay majmac alfiqhi fii jidda fii maka almukarama majmacu fuqaha amerika fii washington mxuu aha majmac wlbuxuuث iftaa lilbuxuuث wاliftaa biuroba kulli soo ur waxa majaamic fiqe maanta isku sheega kuwan shaam fadhiya kuwa masr jooga kulli waxay leeyihiin waa masأala mansuuka ilahay ma soo celiyo alistirqaaq baطla bay leeyihiin cabdullahi lubiya midka hadda ay dhahaan wuxuu aada loo bumoonay caalam islaami maanta la yihahdo wadaadka maxaan inuu asalkiisa muritani yahay iyo inuu maqribi ma aqaane la bombooniyo waxay dhaheen wuxuu ku dacaqurmay cindahu tukma fiqiya fiqiga intuu ka buuxsamay oo uu ka dhargay yuu ku dacaqurmay leeyihin ninkay rabaan noqday adduhu way kaa gadahayaan nin cilmi ku dacaqurma ma jire wax badanna ma haye in yaroo fiqiya manduumaad eh, buu xifdiya tabar badan ma haye wuxuu leeyahay ilah waxaan ka baryaynaa inuusan dib u soo celinin masalat israaq almacaarif aduwaliya alacraaf aduwaliya taraasiim tacliimaadka duwaliga caalamiga calaaqaadkaasoo dhan baa nasakhay xukumkaas soo noqon maayo annaga waan ogolay xukunku inuu dhaco sharciga ah bisuquuطi manaaqih ciladiisii iyo sababkii iyo manaadku ku xidhnaa haddii la waayo xukunku jiri maayo muaqatan matamisan maa laakiin manaadkiisii iyo sababkii ku xidhnaa hadii la helo laa curfu duwali walaa calaaqaat dowliya walaa mxuu ahaaye taraasiim iyo tacaaliiq midnaba wax bedeli kara laba arg jihaadku intuu taagan yahay min axkaami اljihaad waxaa ka mid ah istirqaaqu sabyi fidaauhum manuhum darbu mxuu ahaay rijaalihim intood waa xukm sharci ah manaadkaasuu ku xidhan yahay wax nasakhikan lama arko hawsha ayada ah xataa bacdu culamaaina suniyiin baa ku khaldamay qadiyadaas qadiya khadaa wey sheekh mublas wuxuu gaadhsiyey inuu takfiiriyo dadka ayagu yidhi waa hawshaasi waa ka noqo dadka yidhi inuu gaalaysiyo ku dhoweeyey oo tasriiciyo adoo hawshaa khalad khalad hawsha ayada aad waa la iskaga ilaaliyo sheekhu asag wuxuu radinhayaa hawsha culays kuma haysa ibnu qayimi wuxuu radinayaa niman culmo oo yihi carab lama adoonsan karo ninka carabiga mushriga ima in la dilo iyo ima inuu islaamo ama madax furasho laga qaato ama mani laakiin istirqaa nabigu ma dhicin bay dhaheen fii cahdihi niman fuqaho yidhi hadda yuu radinaya isagoon marka aan tilmaamayn sheegeyn wa kaana yastariqu saby alcarab carab nabigu dadku ka soo qabtay nabigu waa adoonsan jiray alimaam muxuu ahaayey alimaam ibnu teymiya raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu tilmaamaa niman ba waxay yidhahdeen see u dhici karta ruux aadama ah in la adoonsado jaamic masal shekh wuxuu ku tilmaamay saabka loo adoonsan mushriku iyo gaalku wuxuu ogolaaday ilaahay kheyrkii inuu caabudo oo shay makhluuqa u addoon u noqdo ilaahay kheyrkii inay caabudaan oo axjaar iyo dhagaxyo iyo ambiyo iyo awliye caabudaan oo makhluuq adoona ay caabudaan ay addoommo u noqdaan bay ogolaadeen haddayba iyagu meeshaa isdhigeen oo halkaa ay tageen ilaahayna ku kufriyeen xikmadu maslaxada sharciga waxay keenaysaa addoonkii muslimka ee muwaxidkaa ee alla caabudhayay ee asaga ku jihaaday kan gaalka ku jihaaday ee ilaahay keyrkii addoonka u ahaa inuu addoonsado kolleysoo addoon ma tidhaa oo dhagax iyo ciise iyo owliye addoomo ma tidhaa anaa si toosa ku addoonsanhayo maxaa jira anigu allaha aad ku kufriday baan addoon u ahay asagaana caabudahaya marka inaan ku adoonsado caawso biyaha ii dhaamiso oo darka ii dhaqdo ilahay inaan caabudaan rabaa ilaa allaaba naftaadi bah dilay addoonnimo kala ogolaaday oo qaayibo qaatay marka maxaa ku diidaysaa annaga alla caabuday ina toosnay inaan dharka aad noo dhaqdo biyaha noo dhaamiso ilahayna annagu aan caabudno mashquulin xaggana aan kuwa kale ku jihaadno xikmadu bannaankay taallaa buu le lakin ninkaan fahmaynin bay u taallaa alkufr wاlxiraaba baana sabab istirqaaq alkufr wاlxiraaba wada socdo wey lannu markaad ninku la dagaalanto ee disho kadib baad addoonsanaysa shardu اlistirqaaqi alkufr wاlxiraab wa kaana yastariqu sabi اlcarabi kama yastariqu hayrahum min أهل kitaab sida nabigu ahlu kitaabka u adoonsan jiray ayuu carabna u adoonsan jiray wa kaana cinda caaishata wax weliba kuusii cadayn caaisha agteeda waxaa maalin maalmaha kamid kamid joogay sabiyatun ama sabyatun ama intaba waa la akrin karaa sabiyana ku fiican oo minhum gabar yaro lasoo qafaasho wey oo minhum ka mida min alcarab laa min ahli kitaab faqaala wuxuu ihi actiqiiha caaishay xore fainahaa min waladi ismaaciil waa carab dhalad a weliba carabti dhaladka ahayd weeye niman qaqaybiyo carab alcaariba iyo carab almustacriba yidhahdaa jira laakiin sida saxda waxaa weeye carabta lahuba dhalashadooda waa carab ismaaciil carabta ismaaciil ka farcantay ayaa carabta dhabta ah xataa qaxطaaniyiinta dadka qaarkiis isku dara inay ka saaraan laftooda waa ismaaciiliyuun carab dadka loo yaqaano kulligood sida saxda ah nasabkooda nabiy llahi ismaaciil buu galaa carab albaaida iyo carab alcaarib iyo niman yadaa jiro oo carab albaaid ba kamaba hadlaynaba de waa carabtii reer hamuud iyo ree huud iyo ree caad weeye kuwaas kuma jiro laakiin carabta dambe la yaqaan waa carabta nabi ismacil ku abtirsata maxaa qoysiya carbeed oo dhan nabigu dabada u geliyey abtirka nabiy lah ismaaciil fainaha min waladi ismaaciil xadika fi saxi bukhaari ba ku jira iyo keyrkiiba ku yimaada wafi abaraani waxaa ku yimid marfuucan man kaana calayhi raqabatun ninkii nadar lagu lahaa ama qoor lagu lahaa ama kafaar ahaan loogu lahaa ama qatli loogu lahaa oo min waladi ismaaciila ka mid a ah. ismaaciil warasadiisii ruux ka mida ah inuu xoreeyo ninkii lagu lahaa oo nadar ahaan falyactiq nadar buu ku iman karaaye falyactiq ha xoreeye min bani cambar bani iyo alcambaroo lasku qabto balcambar ba lask mara waa lasoo gaabsan balcambar laakiin asalkoodu waa banilcambar waa reer bani tamiim bay ka tirsan yihiin xadiidkaa marka waxaa soo sar abarani fii mucjamihi alkabiir buu dhowr meelood kaga soo celceshaa waana xadiid xasana sida raajixa ah wadaadka muxaqiq hoosta wuxuu leeyahay waxaa ku jira sanadkiisa cabdullahi ibnu zubayr baa ku jira oo min rijaali abi daawuud asaguna waaqahu ibn xibaan fii taariikhi wakadalika waaqahu ibn cadiy wuxuuna yidhi waa saduuq أmا أbو dاd فskta عalayhi في isناad huwa فيih وkadalika بن cbdibr في ااsticaab sanad uu ku jira cabdاللahi بن zubayr buu taxsiiniyey oo qoyskan reer bayn cambar ah oo nabigu gaalnimo isagu ku ogaa buu ciidan ku diray ciidankii baa ku duulay show qoysku lama ogey intii lagu sii socdo ka hor bay islaameen intaan la gaanin bay islaameen geelii bay dhagaha ka gureen anag kusoo marray fi kitaab اlqaضا fi sunan abi daud kusoo maray saddex kun lix boqol toban iyo labo meelaha taqriiban raqamka xadiidkan kusoo maray markaasaa ciidankii markuu gaadhay iyagoo muslimiin dhash la dhigtay waxa laaya iyo wax la qabta laga soo dhig wixii dhintay mi wixii kale la soo geeloodii lo adhigoodii gabdhahoodii nabigaa loo keenay markuu nin muslim ahayoo reer bin cambaraho madiine joogay ayaa maqlay reerku inay islaameen intaan la gaadhinna ay islaameen kadibna si war la-aan lagu galay oo lasoo gebagabeyo lasoo wado ayagoo lasoo yuuqay lasoo kaxaynayo intuu ka soo hormaray ciidankii buu nabiga u yimid wuxuu nabiga allow tolkay qabla اlghasw biislaamiin oy geela dhagaha ka tareen dhagaha ka gureen qabaa'ilka carbeeda mushrikiinta iyo kuwa muslimiinta isdhex dega si loo kala sooco kuwa islaama geelay dhagaha ka goyn jireen geelooday fur goona u yeelahayaan dhegtay ka goynhayaan dhegta qayb laga goynaya waa calaama inaan ahay nin muslim ah oo qabiil muslima aan ahay intaaban la gaadhin aadaankiisa hadda aan la gaadhin xunabi allow intaan nala dhasha aan nala gelin baan islaamnay oon geela dhagaha ka jaray ciidankana waa nagu khaldamay nab wuxuu hi bayina keen hal makhraati buu helay hal ninoo makhraati ayuu helay waa la garamahayaa makhraatigii buu dhaar ku buuxiyey wuxuu hi makhraati ma haystaa dhaar baan ku kabahayaa dhaar buu ku kabay markuu dhaarna ku kabay hal makhraatian hay nabigu waa sii daay wuxuu hi wixii dhintana hadde anagu nalooma haysto wixii hanti ana waatee la wareega saxaabiga anaga soo maray ninkaas saxaabigii isagu dhaartay makhraatiga dhaarta ku kabay ayeydii ah ayuu mare ka qaatay maradiiba dana ka soo ceshay oo yidhi hebel baa mara igaga maqanta weli qiimo badan qatiifad salli fiican baa nagaga maqan xoolihii o waa loo celiyey marka sanadkaasna wuu ku jiraa ninka cabdullah bn zubayr oo abu uu ka aamusay saddex kun lix boqol toban iyo laba taqriiban marka xadiidku inuu xasan yahay baa xoog badan waxaynu oga jeednaa sheekhu ka rabaa sida gaalada kale ee ahlu kitaabka nabigu u adoonsan jira iyo kuwan carbeedna u adoonsan jiray xukumkana kala qaad ma laha walamaa qasama nabigu markuu qaybiye sabaaya baylmustalaq uu qaybshay waqacat juwayriyatu juwayriya ku dhacday bintulxaarid fi sabyi aabbaheed mxuu ahaa xaari ibn camr ibndiraar wuxuu ahaa qoyska awooskoodii buu ahaa marka gabadh waa gabadh in ogaasada royal family ka dhalatay wey waxaa qayb u helay lhaabit ibnu qays bnu shamaas khaiiba rasuuli illaah afhayeenka nabigu ah xagga khudbooyinka ee hadalka nasriga ah nadmiga ahayn buu isagu jeedin jiray dhaqani carabtul ayn baa jiro qabiilku waxay leeyihin gabayaa iyo nin hadlo oo geedka ka hadla bay leeyihiin nin ugaasa asagu hawsha goaamiya nin ugaasa hawsha go-aamiya nin maaasirta iyo mafaakhirta iyo wanaagga reerka ku baahya gabaygiisa oo adiib ah nin isagu khaiiba aftahano afmaaloo hadlo hadalka aadmadin meel loogu qoray raggaasay wadan jireen nabigu marka dhaqankii isagaa amiirka ah hawsha saxaabada inta kala baarimay u ahaayeen wixii gabay xasaan baa wakiil ka ah eh, xasan bin baa wakiil ka ah wixii hala hadla ah oo ha laga hadlo hadalka halo qobabeeyo ana ninkana u xisaabsantaa inu qays loo xisaabsanaa khadiibu rasuulilahi buu ah ilaa markuu ay soo degtay eh, surat اlxujuraat intuu tahay guri isku soo xiday oo nabigu maalmo waayey fii saxi bukhaari waayr waa garanaysa markaasaa nabigu i aw ninkii saabida baryahan ma aragay waxaa l war omnaba andoon waa la raadiyay gurigiis isagoo joogo oo ooyahayaa loo tegey waa sidee waxaan ka baqayaa inaan ahlu naar ahay maxaa jira laa tarfacu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun baan ka yaabay inaan soo garab dadkaasaan ahay nabiga asagoo fadhiyaan halli jiro khudbeyn jiray reebel baan la hadlay nin reebelan u baxay carabta kolba ninkii doobiya ayaan fooda gelin jiray bu codkaygu marka kaana arfaca min sawti rasuulilah aayaddu ana iga nabiga hawsha loo sheegay nabig wuxu uhi bal huwa min ahli janna inuu naar gala iska daayo haabit min ahli janna mubashir bijanna waa isaguna marka saxaabigaas isaguna hawshaasu qaban jiray fakaatabatu calىa nafsiha gabadhi juwariya waxay ku tiriyey haabidow xoole igu dhigo waan isxoraynhayaa xoole igu sheegay tiri mukaatabo waa ogolay saxaabigu faqadaa rasuul اllah rasuulka ilaahay baa guday kitaabataha xoolihii lagu dhigtay buu nabigu bixiyey wa taزawajaha waa guursaday fauctiqa bitasawujihi nabigu waa dooransiiyey markuu ka bixiyey buu i inaan xoolahana kaa bixiyo ku guursadana ma yeelaysa ayib iyadoo ogolaata hawshaa ku qanacday faqadaa rasul sal slm kitaabataa wa tasawajaha fauctiqa waxaa la xoreeyey bitasawuji nabiga guursigiisa iyaha gabadha uu guursaday miatan boqol qoys ah, miatan boqol ruux oo min ahli beyt bani <coughs> boqol ruux baa la xoreeyey oo reer bani saxaabad markay ogaada nabigu inuu gabadha jooray guursaday waxay dheheen suuragal maaha in nabiga aan seediyaashii iyo dumeeyashaalkii iyo sodogyaalkii aynu addoonsano suuragal maaha saxaabadu waa isgarteen barakay u noqotay culamadu marka waxay leeyihiin gabadha nabig wuxuu u guursanhayey gobonimada saxaabadu garanhayo inay hawshaa maslaxadasu ka reebo in la xoreeyo kulligoodba oo reerkooda xoroobaan oo saxaabadu sii daayeen buu nabigu doonahaya ayb <clears throat> ikraaman maamuusu bay saa u yeeleen lisiira rasuulila xididka nabi maxamed imaam musa waa xidid xidid bare ka noqdeen waa sii daayey nabiguna aad ba hawshaas ugu farxay waana u duceeyey saxaabada xadiidkuna xadiis sugan weeye abu daawuud iyo axmed ba waa soo saareen wahaya gabadhaani juwayriye ah min sariixi اlcarabi carab dhaladkeedi wey wuxuu ka rabaa sheekhu in nabigu adoonsan jiray alcarab kama yastariqu kayrahum walam yakunuu maysan ahayn saxaabadu waa wuxuu haddana bilaabay masalo kale oo muhiim ah nimanba waxay dhahdeen milkulyamiin waxaa lagu galmoon karaa ahlu kitaabka iyo dadka diin muxuun lahaaye laga adkaaday ayb markii lala dagaalama kadibee la jebiyey ilan gaaladu ma og tahay marka ahlu kitaabka haddaan dul fadhiisano war ama jizya bixiya ama islaamaan len islaamkii bay diideen waxaan leenahay ima asayf wa ima aljizya jizyadii bay diideen dagaal bay u diyaar garoobeen ilaahay baa noo jebiyey markaa maxaa ka bilaabanhaya istirqaab wixii gaal lagu samayn jira lagu samaynaya xilliga ayada wixii ka dambeeya marka culamo badan ba waxay idhaahdeen kuwa waan ogol lahay milkulyamiin baa loogu galmoon karaa laakiin nisaau alcarab almushrikiin alwaaniyiin miyaa loogu galmoon karaa tiibuu sheekh hadda ka hadlaaya walam yakunuu saxaabadu maysan yatawaqafuuna kuwa ka joogsada fii waطci sabaai alcarab cala alislaami bal kaanuu yaطa'uunahuna bacda اlاstibrاc sheekh wuxuu ihi ma aysan ka joogsan jirin fii wadci sabaa'il alcarab carab maxaabiisteeda iyo dumarka laga soo qabtay markay haweenaydu dhiig hesho oo icdadeedu dhamaato oo rixinkeeda la hubsay inuusan ilmo kale ku jirin gaalka horan wax ugu maqnay ninkii qabsaday baa markaasi u galmoon jiray hal baan lagu hubsanhaya baxayda hadday markaasi ay tahay galoof weeye hadday markaas xaamilo tahay waa inay dhasho had hadday xaamilo tahay waa inay dhasho intay ka dhalaysan loo galmoon maayo hadday galoof tahay usan ilmaha ilmo aysan sidinna Eh, hal dhiig baa ku filan waxaa laga niqaashay gabadha bikaarada ayadu istira ma u baahan tahay mise may masala khilaafiya bayn salaf <clears throat> bal kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu cala alislaami cala aljihaad walqitaal baa loo jeedaa ayagoo muslimiina oo jahaadahaya marka nimanka islaamka inta lagu qabto lagu laayo o lagaga adkaado waa ugu galmoon jireen wey <clears throat> bal kaanuu yaطa'uunahuna bacda alistibraa bacda alistibra inta la hubsay raximkooda bixayadatin aw biwadcin weeye haddee wa abaaxa allaahu lahum dalik ilaahay baa u baneeyey sida ayada ah walam yashtarad اlislaama rag culmaa shardiya waa inay muslimo tahay waa in ay islaanto bacdamaa aslamad gaalnimaan kusoo qabtay ilaahay baa noo jebiyey kufri xiraabaa laga helay istirqaab addoonnimo bay kugu shaqayn kartaa oo waad iibsan oo way kuu shaqayn laakiin u galmoon maysid ilaa islaamtay wadaadda yidhaahdeen ilaa islaamto u galmoon maysid shardu lislaam meesha ma yaalo bal qaala tacala ilahi wuxuu yidhi wاlmuxsanaatu min الnisaaءi baa rabbi idinka xarimay ilaa maa malakat aymaanukum almuxsanaat huna waa kuwa la qabo ixsaanku mar wuxuu noqdaa guurka mar islaamku noqdaa mar dhowrsanidu noqdaa alcifa inaad zinada ka dhowrsan tahay inaad muslim tahay in mxuu ahaayey aad tahay mxu aad haweeney la qabo guurka zawaajka iyo dhowrsina zinada iyo cifada iyo islaamka intuu u noqdaa <clears throat> wlmuxsanaahu waa maay waa almutazawijaat kuwa guursaday oo min anisaa ahlu kitaabka ka mid a ah ama carabta ka mid a ah. dumarka la qabo ee ragga iska le haddaad soo qabataan uma galmoon kartaan baa ilaa maa malakat aymaanukum haweeney la qabo waa kaa xaaraan ama islaan nin islaan ha qabo ama gaal ha qabo nin bay xaas u tahay cismanimeed bay ku jirtaa xaaraan bay kaa tahay goormo laakiin hadduu asagu gaal ah kadibna aanu dagaalanay haweenaydiisii aan gacan ku dhigo waa ka wareegtay cismeed waa baabaday anaa la wareegay riximkeedun baa dhig lagu hubsan waa fasaxan tahay ilaa maa malakat aymaanakum muxsanaadka laga soo reebahaya hunaa marka waa zawaajka weeye fa abaaxa ilahi wuxuu baneeyey waطa milk اlyamiin milk اlyamiin buu baneeyey mulki iyo milki waa isku mid waxbaha kala qaadi fa abaaxa waطa milk اlyamiin in gacanta waxay hanatay loo galmoon karo buu ilaahay baneeyey islaana lama sharciyo ilaa maa malakat aymaanukum bacda islaamihina lama dhihin islaam meesha ma yaalo ayb wain kaanat muxsanatan ida nqadad ciddatuha ay mutaزawija wey faabaaxa waطahuna waطa nisaa اlcarab wey iyo keyrkoodba bimilki اlyamiin wain kaanat muxsana ay mutaزawija haween ila haweenkii lasoo qabtay midna islaam gabadhon weli la guursana bay noqon kartaa midna mid la qabay bay noqon kartaa kuwii la qabay iyo hablihii waa isku xugu wain kaana muxsanatan ay mutazawija ida idanqabad ciddatuhaa bilistibraa markay ciddadeedu dhammaato oo lagu hubsado dhiig ama dhalmo wa qaala lahu salm bn akac wuxuu ku yidhi lama stawhabahu adiladib weli wadaa lama stawhabah rasuulku markuu isi yidhi gabadha jaariyadda ahayd aljaariya alfazaariya reer bani fazaare ahayd min asabyi ka midka ahayd wuxuu ku yidhi wallahi ya rasuul allah laqad acjabatnii gabadhu waa cajab gelisay waa u bogay wamaa kashaftu laha hawba marna kama faydi muxuu ka rabaa saxaabigu almutaqarar cinda salma waa maxay inay bannaan tahay waطu nisaaءi اlkaafiraat bimilki yamiin nima lagoodha waa quruxsanta weyn oma galmooni galme iska day marada kama qaadin bu waana igu weyntahay gabadhe nabi alla waa sidee haddi wuxuu ka rabaa sheekhu hadda oo u deliishanayaa in nabiguna sallimo qariray salamana caddeeyey gabdhihii carbeeda lasoo qabtay in loogu galmoon karay midka yamiin gabagabada waa intaas i muslim <clears throat> sheekh wuxu uhi walow kaana wad'uhaa xaraaman gabadha fasaariyada wadiyadu hadduu xaraam yahay qabla اlislaami intaysan islaamin ka hor cindahum cinda asaxaaba lam yakun lihada اlqowli macna sax wey hadalkan salame macnalaam buu noqon lahaa nabi allo waa u boga gabadha waa quruxsan tahay madana kama faydin oo waa maxay shay ii banaana baana samaynin buu leey saxaabigu gabadhu markay gacanteeda soo gashay waxaa ii banaanayd inaan u galmoodo laakiin naba alloma yelo ma dhicin ayib hadday marka gabadhu mushrikadee carbeed bacda sabyi aan loo galmoonka inay islaantaba mooyeen hadalkan bilamacno noqon lahaa oo yaaba kuu fasaxaa la odhan lahaa inay islaantaba mooyeen yaa kuu idma inaad u galmoonto sabyi carbeed ilaa bacda alislaam walam takun maysan bu gabadhaani qad aslamat maxaa tusahaya liannahu qad fadaa biha naasa min almuslimiin maka nabigu intuu qabtay gabadhii ayuu diro maka u diray kuna soo furtay maxaabiis muslimiina raggaaba muran ka taagan yahay gabadh muslimadana waa itifaaq mujmaca wey waana mansuus fii kitaab illaah inaan gaali loo celin karin looma celin karo hawsha ayada ah marka hadday muslimad tahay ma gaala loo dhibi lahaa abada marka waa xadiidku waa ku cadiya qadiyadda lannahu qad fadaa biha naasan buu nabiga kusoo furtay gabadhii oo meel muslimiina kamida ah bimakata maka jooga wاlmuslimu laa yufaadaa bihi muslim laguma furto gaalo muxuu ahaa muslim gaalo laguma furto maxaa loo jeedaa muslimku cuhuud idinka dhaxaysa iyo howla noocaasa gaal ma loo dhiibi karaa waa masalo laisku hayo laga niqaasho si sulxudubiya nimaan u daliishadaan qadiyadu shuu hadda nafyinayana waa maslaة mfaadaat farq baa udhaxeeya radbu muslimi ilىa kaafirin maca cashiiratihi wa qaraabatihi sulxii cabdi taa keena masalo gooni ah wey tan wuxuu ka hadlaya mufaadaat in laisku furto ayb ruux muslima gaal baan u ka hayaa ayb muslim iisoo dhiib oo muslim keen abadan xoolaa lagaa qabsaday rag lagaa qabsaday muslim ku furan haya socon mayso gaal baa muslimiin fiican oo shan u kaa haya toban nin xun baan ku bedelinhayaa socon mayso ayib nin muslima gaal loo dhiibi maayo min baabi mufaadaat loogu dhiibi maayo tiibuu sheeku ka hadlahaya wاlmuslim laa yufaadaa bihi ayb muslim intii la dhiibo gaal lagu qancin maayo oo muslimiinka lagu soo furan maayo wa biاljumlati gabagaba gabagabadii bu sheku falaa nacrifu garan mayna buui fii ahari waaxidin hal xadiiث qad ishtaraa cafwan ishtiraaط اlislaami minhum falaa nacrifu cafwan fii ahari waaxidi qad ishtaraaط اlislaami minhum qowla aw ficla fii waطni اmasbiya فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب وطئمائهن المصبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام شيخ مركا هوشاسي شافعي بدن buu gelahaya iyo rag badanoo muxuu ahay xanaafta kamida waliba xanaafta hawshan ayagu aad uga hadle iyo shiicada qaybo kamida sheek wuxuu ihi falaa nacrifu garan mayno kuma agoyn buuhi fii aharin waaxidin ahar mar waxaa lagu idlaaqaa mawquufkaiyo marfuucaba marna inta mawquufaadka iyo maqtuucaadka la yihahdaa wixii markaa marfuucana axaadiid akhbaar baa la yihahdaa alghaalib cinda almagaariba ree andalus maqrib muritaniya jazaa'ir tunis dhulkaa loo yaqaana muxuu ahay afrikada waqooyi iyo andalusba dadka iman jiray maqaarida maalikiyadu agtarkoodu ahar hadday ku dhahaan waxay ujeedaan marfuuciy mawquuf waa isku mid jamiic maa uhira wanuqila can الصaxaaba wa can الrasuul wa can الtaabiciin ahar bay iska onaya dhaqanka waxaa ku badan ood arkaysaa saaxibu bidaayat اlmujtahid ibn rushd aahaartiibuu ku dhihi ahar baa ku asaxay ahar baa sida ahar xadiid buu ujeedaa marfuuca sheekhu marka hadda ahar wuxuu ujeedaa macnihii caamka ahaa ama marfuuca ama mawquufa fii aharin waaxidin qad ku garan mayno ishtiraaط alislaam baa ku fiican hadda saa in labayla tahay ayb ishtarata baana fiican lahayd aniga ishtiraad baa ii qoray maxaa ku qora adiga ishtarata alislaami minhum qowla aw ficlan fal iyo qowl ahar ku garan mayna buu hi sheegaya in gabdhaha lasoo qafaasha ay shardi tahay marka loo galmo inay islaamaan ma hayna buuri fii waطi masbiya tii lasoo qafaashay galmadeeda xadiid qowl ah ama ficil ah oo shardinaya inay islaamaan ma hayna buuri ilaahayna waa ilaaqay wlmuxsanaatu min imanku baa layidhi faالsawaabu اladii kaana calayhi hadyuhu hadyu rasuul sawaabka dhabka ah ee nabi maxad sal slm dhaqankiisu uu ku durarsa wuxuu ahaa iyo hadyu asxaabihi ee wasiiratu asxaabihi istirqaaqu اlcarab wey carab in la adoonsado maxaa kaloo sawaab ah wadu imaa'ihina addoommada in loo galmoodo almasbiyaati lasoo qafaashay maxaa lagu galmoon bimilki اlyamiin baa lagu galmoon min ayri ishtiraaط اislaam min ayri ishtiraaط islam asoon islam la shardinaynin hada huwa sawaab mar haddii wuxuu xukm yahay waa xukmi daliil loo keeno daliil loo keenay u baahan tahay faslu wa kaana salى اllahu عalيه wasalam yamnacu الtafriiqa fi الsabyi bayna اlwaalidati wa waladiha nabig wuxuu kaloo diidi jiray aadaabta ka mid tahay waa inaga soo sheegnay ninka mujaahidka muslim dagaalamaya laabudda an yatakhalaqa biakhlaaq اislaam wa yataadaba biaadaabi mxuu aljihaad akhlaaq nin waxaa tahay diin matalaya waxaa tahay nin halgamaya nin naftiisi bixinaya laabudda marka waa inaad ku taqayudo aadaabtii iyo akhlaaqdiigu halgankaadu lahaa islaamku lahaa maxaabiistii xataa haddaan qaybinayno waan israacinaynaa wiilkii iyo hooyadii waa israacinaynaa gabadhii hooyadii waan israacin la kala geyn maayo beeca lagu kala geyn maayo xataa tafriiqa nabigu muusan ogolay axaadiid baa jirta tilmaamaysa hadday sunanka ku timid hadday qismadu cidhiiyanto in la kala qaadayo caruurta dadka la kala dadka caruurtaan qaan gaadhin wey aruurtan qaangaai hadday waaweyn yihiin in la israaciyo waa mustaxab hadday yaryar yihiin in israaciyo waa waajib tafsiilkaasaa jira taxriimku ku yimid nusuusta e, u badan tahay waxaa weeyaan waa in e, qaraabada aan la kala qaadin barkoodna waaweyn yahay barna ay e, ay yaryar yihiin baaliqiinta aysan ahayn mar hadday mukalafin yihiin lakin waa la kala qaadin maxaa yel xadid baa fi sunan ku yimid min xadiidi cali inabaan jeclahay insha allahu tacaala in laba walaalo ah oo sabyi ahayd nabigu uu kala qaybshay oo niman inuu raaciyo culamad marka xadika wuxuu ku xambaaray in nahyigii ay ku xambaaraan fii hayri اlmukalafiin jawaaskan ay ku xambaaraan fi lmukalafiina alkibaar wa kaana sal slm yamnacu tafriiqa fi sabyi bayna alwaalidati wa waladiha man faraqa ruuxii kala geeya bayna waalidatin wa waladiha waalide iyo ilmaheedii hooye iyo ilmaheed baa loo jeedaa waalida waxaa soo geli ayadii baa soo geli ayb faraqa allaahu alla kala geeya baynahu asaga inta ka dhaxaysa wa bayna axibati intuu jeclaa ywma alqiyaamati maalinka qiyaama alla kala geeya waa xadiis saxiix axmed iyo tirmidi meelo badan buu ku yimaadaa marka waxaa wey ama waa duco ama waa khabar ilaahay baa kala geeya waciid baa laga ratibay habaar baa ka yimid ama khabariya ka dhig ama ducaya ka dhig labada macno waxay faa'iideyn taxriim taxriim bay faa'iideynaysa wa kaana yu'taa waxaa nabigu mid loo keeno bisabyi maxaabiis baa loo keeni jiray fa yucطii wuxuu siin jiray subnu ahla اlbeyti jamiica karaahiyata an yufaraqa baynahum fa yucطi ahla اlbeyti sabi baa loo keenhaya kooxa lix toddobo qaraabo isku xidhan qoys buu ku wareejinaya hal nin bu isla siinhaya ree mxuu aha nucmaan ibnu qarin iyo walaalihii ayuu niman sabyi oo dhowr isku siiyey nabig sal sl qaraabo walaala ma kala reebin taa waa mustaxab hadday waawen yihiin fa yucطi ahla اlbeyti jamiican buu siin jiray qoys dhan buu ku wareejin jiray karaahiyatan ciduu nabigu nacahayo an yufaraqa in la kala geeyo baynahum bayna qaraabaati <clears throat> faslu fii hadyihi sal slam fii man jasa caleyh wuxuu baab hadyigii nabig sal slm ruux asaga sirtiisa bixiya fii man jasa caleyhi tajasku waa atabaxus wax in la dondoono hadalka la raadiyo la dabagalo weeye alimaam bukhari baa saa ku fasiray walaa tajasasu tabaxau atajasusu huwa tabaxuu shaafici mxu bukhari hawla waa ku fiican yahay ereyga hariibka inuu fasiro oo uu ka soo qaata abu cubayd baa u badan kitaabkiisa صaxiixa habata waxaa sugnaaday canhu nabiga ka sugnaaday annahu qatala inuu dilay jaasuusan sirbixiya ama sirdoon iyo ilaale min almushrikiina gaalada xaggooda ka yimid taadmura mal fi saxi bukhaari waayriba ku yimid sunankana waa ku yimaadaaye in jaajuuska gaalka horaan baa dee dhiiggiisu bikufrin buu ku banaanaaday oo gaal buu ahaa gaalnimada wuxuu kusii dirsaday <clears throat> sirdoonnimo iyo jaasuusnimo ka warkiisa jooji wa habata canhu nabigu waxaa kaloo ka sugan annahu lam yaqtul inuusan dilin xaaiban xaaibn baltac albadri alcabsi inuusan dilin mise ree cansi buu ahaa <clears throat> inuu cabsi abaan u malaynaya reer bani cabs waqad jasa calayha isagoo sirta baxshay wاstأdanahu cumar cumar baa idan weydiisa nabiga fii qatlihi asaga dilidiisa nabi allow aan dil ga leexa bui cumar faqaala wmaa yudrika maxaa lacala allaha ilaahay inuu mudan yahay ialaca ama alla inuu yahay ialaca mid qooraansaduu fiiriyey calaa ahli badrin oo faqaala uu yihi markuu eegay icmaluu shaqeeyo la imaada waxaa doontaan maa shitu faqad kafartu lakum waa idin dhaafay xadiidkuna fi saxi bukhaari buu ku yimaadaa <clears throat> fastadalla bihi xadiidkan waxaa daliishaday man duul baa daliishaday laa yaraa aan qabin qatla muslimi اjaasuus muslimka jaajuuska in la dilo dadka aan qabin baa daliishada kashaafici wa axmed wa abi xaniifa sida imaam shaafici uu qabo iyo axmed fii mxuu ahaayey daahiri madhabi wa abi xaniifa radi raximahum اllah wastadalla waxaa kaloo daliishaday weju dalaalaha xadiidkan waxaa weeye shaafici iyo axmed iyo abi xaniifa u ictimaadeen xaaib sir buu baxshay waraaq buu qoray haweenaydii u socoto makuu u dhiibey kadib markii lasoo idan xadiidkan wuxuu asal u yahay ruuxii muslim ahaa in gaalniman kale aanan ka ogeyn sir bixiya wax kale aan samaynin inaan la dilaynin bay u daliishadeen dalkaasa mareen wstadla bi waxaa kaloo adid ka daliishade xadiis shaaiga wey nin walba dhanbu u jita wastadalla bihi waxaa kaloo daliishaday man yaraa qatlahu in la dilo jaasuuska ninka sir bixiya islaama in la dilo culummada qabtana xadiidka laftirkiisay daliishanayaan ka maalik waana riwaayة can axmed mxuu aha wbn caqiil waa wej fi madhabi axmed min asxaabi axmed waana riwaaya cinda shaaficiya qowl cinda shaaficiya a ah wey iyo wagayrihima qaaluu waxay dhaheen wadaadahan dambe wadaadihii hore oo muusa qiilbixini imaamku ibnu qayim dhaqanka ma lahan lakin kitaabku isku khulaasanaya mar labaad buu soo celin doonaa qadiyadda oo markaynu marayna insha allahu tacaala fatxu maka aswigaas markaynu maray fatxu maka e, e, duulaankaas fawaaidda qisada markuu maray duulaanka marayo ku dari doonaa markaasuu sifican u sharci doonaa laakiin intan uu sheego buu soo celin doonaa oo faahfaahsan wuxuuna yihi sheekhu qaalu waxay dheheen nimankan dambee daliishaday in ninkii sir bixiyee jaajusa muslimiinta la dilahayo liannahu suubanuhu callala wuxuu ku cileeyey dil la-aantiisa inaan la dilaynin xaaqib bicilatin maanicatin min alqatli muntafiyatin fii hayrihi cilo maanican muhimadu maxaa weeye wuxuu rabaa sheekhu inu aado mxuu ahay hunaa waxaa kulmay almuqtadi wاlmaanic wixii loo yaqaano usuuliga fadn usul markaad maraysaan hunaa qaama muqtadi اlqatli wahuwa aljasu sababka dilka keenahaya cilada dilka keenaysa waa jaajusnimada inaad sir bixisay oo muslimiinta sirtooda tabisay waa muqtadi aw sabab aw cila waxaad noo dheh ilaa wadaaddaa qaba laa yufaraq bayna acilati wasabab oo isku mid ka dhigan ma kala qaadaan culays kuguma hayse almuqtadi waa sababka keenaya xukumka dilka ah oo ahaa aljas jaasisnimadii laakiin nabigu wuxuu u dili waayey wuxuu ku cileeyey atacayil bilmaanic wuxuu loo yaqaanay cila maanica waa maxay ninkan beder buu ka qaybgalay baa lay ninkan la dili maayo maxaan loo dilaynin liannahu shahida badran wma yudriika lacl اllah iطalc calى ahli badrin faqaala icmaluu maa shiئtum faqad gafartu lakum marka tiibuu sheek ka hadlaya liannahu callala ay cadama qatlihi dilla-aantiisa nabigu wuxuu ku cileeyey bicilati maanicati min alqatli qatliga maxaa keenaya qatliga muqtadihiisii sababka keenaya laga raba muxuu yahay waa jaasusnimada aljas calى اllahi wcalى rasuuli wcalى muminiin wey ila diinta ilahay ninkii wa ilahay buu jaajusay ciladaasoo muntafiyatin ka baxday oo ka anfooday fii hayrihi ruuxaan ree beder ahayn laga heli maayo albadriyatu kownuhu min ahli badr waa cila maanica min alqatli kownuhu jaasuusan wa kownuhu jasa calى اllahi wcalى rasuli wcalى muminiina waa sababun muqtadi liqatlihi ida tacaarada almaanicu wاlmuqtadi idan maanici baa la rajaxay bidaliilihi lagu rajaxay idan intaasu sheekhu ujeeda inuu ku cadeeyo waxaa meesha ka baxay walow kaana islaam maanican min qatlihi waa daliil xoog badan weeye oo aduu waay kaga jawaan wa heli waayen waa ku rafaadeen shaaficiyada iyo maalikiyad mxuu ahaa axnaaftu qadiyadan waa ku rafaadeen qaabay uga jawaabaan lannu nabiga xadiidkiisa wuxuu ku cadyahay in la dilayo xataa alimaam shaafici markuu umka marayo qadiyadan uu ka hadlayo iiraab baa ku dhacay qowlkiisa si u cararhay uga cararhay ama ruux baain wax lagu dilaayo wuxuu u galay xataa ahlu dimahu iyo ahlu kitaabku hadday sir bixiyaan ama hub bixiyaan ama xoolo bixiyaan kuwii dimiinta jid aynu ka qaadayn cahdigooda buri maayo oo halkan uu ilxaaqiyey dhowr muxuu ahay mujalad kadibna wuxuu yihi iska daa siray bixiyaane hadday xataa kuwii cahdiga anaga buriyay ay ka beri noqon waan laynayna dhigooda banaanya horana muxuu soo yihi ninka ahlu kitaabkeena sanaaniga ama yahuudiga jidaan dimiga mustamanka ah inuu dagaalba soo galo intuu seef qaatana dhaawaca mooye siruu bixiyen lagu dili mahayo xooluu bixiyen lagu dili hub uu siiye gaaladii cadowgeeda lagu dili hadduu low badala almaal wاsilaax ilaa uu safka soo galo dhiiggiisi ma banaanin bu ku yii meeshaan magu marayo rabiic baa la niqaasho ku dhibay hadde nin su badan buu ahaa xag kale markuu ta wuxuu ihi iska daayey gaaladii cahdiga cahdiga noo dhexeeyey en dagaalamaynay hadday ka beri noqon waayo waan laynayna maxaa jira nabigu reer bani quraydo in duqaydiibaa ballanka buriyey kulligoodna waa laayay carab quraysh saddex ninoo oo kamid a ah, isagu quraysh buu ahaa waa yaqaana carab dhaqankeeda hebel iyo hebel ayaa reer bani bakar taageeray oo la laayay muxuu ahaayey reer khusaaco qurayshta kalee ka beri noqono nabigu waa ku duulay gaalada aan cahdiga inoo dhexeeyey hadday cahdiga jebiyaan kulligood waan laynaynaa hal fardo kami ah haduu jamiyo ka beri noqon waayaan ama isdhaafin waayaan way dhammaan maalay bixiyaan iska daabuuri iyo mxuu ahay hubay bixiyaan intaas u dhammaan marka qadiyadu wadaadaha daliishanaya xadikan way ku rafaadeen xadiidkan aad bay ugu rafaadeen tiibuu sheekhu sheegahaya ninka jaasuuska marka hadda aad keento maxaad dhihi waxaan ku dha ninkan sir buu bixiyey shirtana in la dilay keenaysaa maya maya maxaa yeele waa muslim baa deeq dhiiggiisa ma banaano waa islaam muslim weeye waxaa lagu odhanhayaa nabigu kuma cilaynin dhiiggiisu inuusan banaanayn islaamnimo kuma cilaynine cilo khaasuu ku cileeyo kownuhu min ahli badrin idan adiga nabiga kinee saxan wey nabigu muxuu u dhihi waayey cumarow ninkan xaaiba waa muslim dhiiggiisuna kuma banaan oo ugu wareegay cila aaniya akhas min alأulى islaamka acma waa cila caama wاlmuqarar fi usul fiqri waxaa weeye inta aan cila caama wax ku cilayn karo laa yajuuzu takhsiisu atacliilu bاlcila اkhaasa lanna waxaa la raadinaya waa tacdiyaة اlxukmi istismaar اlxukmi inuu baaho ummad badan gaadho adoo marka cilo caama ku cilayn karo maxaa ninkan wax sii ninkan xoolo sii baan ku maxaan u siin xanuusin baan kori waxaad tidhi waa soomaali haddana mid kale aad tii yaan yaan kori wax sii markaasaa xanuunsii waxaad tihi waa muslim cilo kaa hore maxaa ka fiican inaad ku cilayso islaamnimada guud ee nin walba uu soo gelahayo ina wuxuu ku qaadan kara in lagu cilayo ahy maxaad cilo hoose u gelayso oo dad kale ay ka baxaayeen nabigu marka hadduu maanica min qatlihi maanica lidamihi uu yahay alislaam اlcaam lacallalahu fii qadiyati xaaib wey qadiyada xaaib buu nabig cilayn lahaa nabigu waa ka wareegay cilada caamkeed wuxuu u wareegay cilla khaaso badriye ah tiibuu sheku ka hadlaya marka in si loo fahmo walow kaana alislaamu maanica min qatlihi lam yucallal laguma cileeyeen bicilatin akhasa minhu wey cilo ka khaasan islaamnimada waa cilo islamnimada ka hooseysa lianna alxukma sharciya idaa cullila biاlacami cilo caama haddii lagu cileeyo lagu xidho kaana alakhasu cilada khaaska waxay noqonaysaa cadiima taأhiir midaan waxba aan saamaynaynin saamayn ma laha marka laba baad geli wey haddaad tirahdo waxaan ruuxa jaasuuska loo dilayna waa inuu muslim yahay haddana waxaan dhahaynaa cilada nabigu sheege waa laaqiya baaila nabi maxamedna waa macsuumin can ilcabath wa can cadam اlxikma nabigu muxuu islaamnimo ugu cileyn waaye idan inaad nabigu isku dhacdaan inaad talinto muxuu ahaay madhabkii maalik waad ku qasban tahay waad ku qasban tahay haddaad tiraahdo ninkan jaasuuska waxaan loo dayna waa muslim haddee nabigu kuma cilaynin baa la odhanaya xaadi isagoo muslim ah yuusan nabigu uusan ku cilayn inuu muslim yahay ee uu ku cileeyey cilo kaloo diida dilkiis haddaad tiraado mxuua waa inay badrinimo taho nin walba ahlu beder oo jaajusnimo ku dhacay la taaban mahayana waxaan leenahay ree beder waa dhammaadeena hadda beder lama hayee ninkii sarbixi waa inuu dhinto wey ree beder waa tageen nin walba bedri ahayna idaa jasa waa inuu dhinto xab la maryo xadiidku markaa masalada aad buu ugu cadyahay laakiin sheekh wuxuu uhi wahaada aqwa madhabkan dambaa xoog badan madhabkan dambaa xoog badan masaladani masale abcaad badan loo dhib badan weeye lakin wax yar baan ka tilmaamayna insha allahu tacala waxaynu leenahay culamadu wa isku khilaafeen masalada culamo qaba jaashusnimadu waa gaalnimo oo ninku hadduu sir bixiyo waa gaaloobahaya iyo wadaado qaba ma gaaloobahayo labadaas horta kala jaban yihi wadaadaha qaba ma gaaloobayaa sii kala jabay oo madhabkan madhabkan sheekh kuu soo gooday waa madhab khaas oo ahaa ninkii qabay jaajuusku inuu muslim yahay ayay laba u qaybsamay ma la dili tacziiran aw ta'diiban aw xaddan ma loo dili bacdanta dheh kutubta fiqiga ku arkaynin xaduljaasuus wax loo yaqaano kusoo arki mayse ninkii qaba waxaa loo dili lifasaadihi waa ka muxaarib ama waa ka zandiiq sida maalikiyadoo kale waa saaxir buu yahay ama zindiiq buu yahay ama muxaarib buu yahay niman meel ku dhuftay qolyaha qaba dilkiisa tacziiran baa loo dili niman qaba iyo niman qaba la dili mahayo waxoogan waa la ganaaxi ama waa la yar cadaadin labadaasay u kala baxeen nin qaba waa la dil iyo lama dilahayo labadaasay noqon nimanka qabay inuu muslim yahay aaa'ifa alqaa'ila biislaamihi labay u kala jabtay man yara qatlahu waman laa yara qatlah labadaasay u kala jabeen culama iyagu waxay qabaan inuu gaal yahay oo jaasusnimadu waa nooc min almuwaalaad bay leeyiin waa nusro manaadka xukumka lagu xidhay sharcigana waa annusra nasri ninkii gaalo u gargaaray ee muslim uga gargaaro waxaa la helay manaat اlxukmi baa laga helay waa in la dilo wاlxukmu idaa culliqa bisababin aw ismin aw manaaطin taxaqaqa biwujuudihi soo saas ma aha idan qur-aanka marka la fiiriyo toddobada aayadood ama sideedda aayadood qadidan ku timid ee ku cad waxaa lagu xidhay annusra weli baa lagu xidhay iyo awliya oo jamcu waliyina wاlwaliyu fi lugaةi اlcarab wa fi sharci الnaasir wالnasiir wاlmuciin wالظahiir wey idan jaasuusku wuxuu gudagelhayaa nusradii iyo muwaalaadkii buu gudagelhayaa sir buu bixiyey sirtaana waa inay tahay sir xarbiye ah sir amniya caskariya waa inay tahay niman dagaal naga dhexeeya waa inay yihiin ila waxaan soo maray alaslu qaacida muhima waan tilma alaslu waa maxay waa ictibaaru اlawsaaf wاlmacaani اlwaarida fi maxali nas alaslu ictibaaru اlawsaaf alwaarida fi maxali nas sir buu bixiyey xaaib yuu siiyey gaalo xarbiyiin ah yuu jaajuusay muslimiin sirtu waa inay sir muslimiin tahay la bixinayo waa in gaalo muxaarimiina la siinayo sirtu waa inay tahay sir amni khusaysa iyo milatari iyo ciidan khusaysa haddaan sir ganacsi bixiye magaaloobahayo abadan sir waxaan bixiyey gabdhaha muslimiinta meeshaa jooga oo qurqursiin baan ku gaaloobi maayo waa dembi kale haddaan bixiyo sir ijtimaaca gaaloobi mahayo lanno manaadka usaabta ku timid qisada ama macaanida ku timid fii maxali الnasi wاlxukmi laabudda an tuctabar ila maa curifa mxuu ahaayey ilغaauhu bidaliilihi اlkhaas ilsmim jiddan wey muslimiin waa in sir laga bixiyo gaalo muxaaribina waa in la siiyo sirtu waa inay sir amniya caskariya waa dawaabid haw soo dhoweynaysa kadib markaa intaan marayno ninkan waxaan lena waa naasir gaalo u gargaaray mar hadduu gaalo u gargaarayna manaadkii qur-aanku sheegay baa ku tacalluqay waa in la dilo waa kaafir ragga sidaa qaba waxaa ka mida ah shaarixu اlbukhaari alimaam axmed nasr addaawudi afar boqol iyo labadii uu geeriyooday inuu eh, mxuu ahaay ninka labaad ee bukhaari sharxa weeye xaafid xaji mid wax ka soo guuriya hadalkiisi binasi waxaa weye oo isagu leeyahay wayuqtal jaasuusu aljaasuus muslima kana aw kaafira walaa yustaxyaa bxaalin lma yukhaafu min cawdatihi wlianlaa yataأsى bihi غayruhu ida turik wliأnnahu ida kaana muslima fahuwa اrtidaad isagu wuxuu leeyahay jaasuuska waa la dili ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo marnaba la dayn maayo walaa yustaxyaa bixaalin maaliki waxay uga jeedaan waa zindiiq zindiiqna tobadiisa la garan maayo waa ku sirhaya marka toba laga aqbali maayo waa la deli maxaa loo deli hadda haddaan dayno wuu ku noqon bu yidhi waa gaalkii iyo muslimkiiba ee gudba ka hadlaya waxaa kaloo ku dayan jawaasiis kalaa dilaaci haddii la daayo waa markaan jaas ka hadlayn laakiin hadduu muslim ahaa oo ninka si tabxi muslim uu yahay waliannahu idaa kaana muslima fahuwa irtidaadun wa fii nusa fahuwa murtadun hadduu musliman ah, wuuba gaaloobay bu waxaa loo dili inuu gaaloobay hadduu muslim yahay hadduu dimi ahaa nasraani kitaabi ama yahuudu ahaana dhibkiisa fasaadkiisa ama gaalnimaa sii kordhi isdaadu kufra ama lifasaadihi baa loo dilay kii gaalka ahaa kii muslimka ana godki islaamku ka baxo gaalnimo galay buui waa nas kitaabkiisa loo alamwaal kitabkiisa alamwaal mabuuca ah saxda boqol labatan saddex dalka ka fiirinaysa ibnu qaasim oo tilmiidu malik isagu ah muxuu ahaayey cabdiraxmaan ibn qaasim isagu wuxuu qabaa waa la dilay marama la dayn maayo waana madhab malik maalikiyada igu sidaasay qabaan almaalikiya jaasuusku waa muslim laakiin marnaba la daynaya waa in la dilo bay leeyihin waa faasid mufsid muxaarib ah bal huwa adaru cala almuslimiin alkaafiriin bay leeyihin gaalada asagaa ka daran bay dhaheen marka waa kugu jire kaa jire kugu dhex jiro wey gaalka jaasuuska ah wuxuusan tari karin iyo meeluusan mari karin iyo siruusan heli karin buu islaamka sheegen helaya matamise ma ah ka daran maalikiya hala axnaaf iyo shaaficiya iyo axnaabelna hala daayo wey riwaayaadka yar dhex jira kama hadlayna madaabta guud ayagu intaas waa nimanka qaba waa muslim ama ragga qaba waa gaal imaamkaasa ka mid a ibnu qaasis wuxuu leeyahay ara an tudraba cunuquhu wa hada mima laa tucrafu lahu towba towba ma leh waa la dili ibn rushd hadalka ibn qaasim buu tacliiqiyey wuxuu hi wa qowl ibnu qaasim صaxiixu لأna اljaazuusa adaru calى اmuslimiina min almuxaarib waashadu fasaada fi اlأrض abu cabdاlahi اlmaazari isagu qadiyadda waa ka hadla qadiyadda waxan uga jeedna keli an khulaasaynin badan baynu ka hadalnay jaasuusku waa muslimi waa gaal ba loo kala baxay qolyaha qaba waa gaal waa gooni ayagu manaadkooda halkaasay mareen waa muwaalaad waa naasir bel halkaasay ku dhufteen xadiidkana waxay anagu daliil noo yahay oo maxaa jira qaabkuu nabigu u hadlay iyo ninka sida loo imtixaanay iyo sida loo taxqiiqiyey ee loo dabagalay ee loo facshiray iyo siduu asagu u dhaartay xaafid ee isku fufay iyo cudurdaarku sheegtay iyo cumar sidoo ugu helile seefta oo la ordahayey iyo nabigu s cumar uusan u radiynin marka hore marka dambe cuurdaarka xaaib u ogaadana ugu cudurdaaray waxay tusaysaa ana xaaib inuu ku dhacay fal daahir ku kufri laakinahu waxaa loogu cudurdaaray bitawiilin saaiqin halkaas iyagu mareen warkooda waa cad yahay culmada badankoodna waxay qabaan xaaib in lagu cuurdaaray bitawiilin saaiq kulligood halkaas badankood marayaan badankood xaafid ibn xajar baa kamid ah, qurطubi ibnu jarir aabari rayn walba xadiidkaa sharxay cudurdaarkiisu wuxuu ah anahu taawala taawulan saaiqan marka iyagu toodu waa iska kooban tahay nimankan dambe iyagu qaba waa muslim ee u kala jaban waa la dili la dili maayo niman kale in waa la dilayaabaa gar leh oo xadiidku uu taageerayaa daahirka guud ayaa gar leh nimanka ayagu le waa muslim ee la dili mahayo waxay ila tahay inkastoo ina badan culmo weyn mareen haddana daliilkoodu inuusan tabar badnayn bay ila tahay intuba ha noqotee aniga shaksiyan dhowrko dhan waan tilmaam waxaan qabaa xadiidkan nimanka qabaa waa la dilin xujo oo ma aha nimanka qabaa waa la dayn xujo oo ma aha labadu xadiidka oo ma aha xadiidkani hadduu xujo yahay fahuwa xujatu calaa kufri jaasuus calaa kufri jaasuus waxaa ku yimid cilmiga usuulka loo yaqaan xukumka madanidaa lagu xidhahaya xukumka asalkiisu madinadaa lagu xidhay daahirka ah laakiin haddaan ogaano waxaa madani loogu xidhahaya intaba waxaynu ogaan karin xikmadii xukmigu yucallaq bimadinati alcilat adaahira lagu xidhahaya waxaan loogu xidhay inta badan xikmada iyo sababka hoose baatinka ayaa kaamid oo qarsoon ama aan daahir noqonaynin ama muntashiro hayr mundabit ah laakiin culuma muran kama qabaan xikmadu hadday muuqato oo la ogaada daahir noqoto in ayada wax lagu xidhahayo madinadii iyo sababka daahirkan laga tagayo sidaa darteed aldaahiru waa xuja maa lam yuclam haddaan la ogaan albaaطin bikhilaafihi maxaa jira saxaabadu waxay dhn hebel waa shahiid maa ahlu janna nab uum waa ahlu naar liannahu calima baطinan bikhilaafihi saxaabadu daahir waa ku xidhan oo ninkii jihaad lagu dilo waa maxamed isku ogaayeen shahiid ahlujanna waa xukunteen nab wuxu maya shamlad buu xaday bustuu xaday kubeertuu qaatay ahlunaar wey nin baa si fiican u dagaalama markaasuu dhaawacmay kaas ninkan mansu noo anfacay waa rajul ahlkhayr ahlujanno wey nab wuxuu maya waa ahlunaar galas markii la gaaray buu isdilay kow intuu halkaas ka geliyey midiibu isgowracay idan saxaabadu maxay ictimaadeen asaba aahir aladii niita bihi اlxukmu nabigu calima albaaطina fabana calayhi اxukm waan ismaan ila tahay saxaabiga xaaطiba waxa loogu cudur daaray wuxuu ahaa jaajisnimu la yimid waxaa ka anfoomay addarar wuxuu ku yidhi markuu dacwoona nabi maxamadow faraaqda aan qoray inayn gaalo wax taraynin adna aysan ku dhibaynin baan ogaaba calimtu ana allaaha naasiro oo diinkiisa u gargaari oo muminiinta u gargaari waxaan ogaaday أن ذalika laa yadur الlah وrasuulah واlmؤminiin nas صaxiixa wey ku dhibi maysa buui jaajuusnimadu maxaan u leenahay ninkiisaba waa la dili oo ninkiisaba waa gaal waxaan leenahay muslimiinta dhibaysaa waxaan loogu xidhay manaadku waa maxay jaajuusnimadu iyo sirtan la bixin iyo dhibkaani wuxuu ka qayb qaadanayaa dhibkii muslimiinta iyo duleelintooda iyo dhaawacoodi haddaynu xaqiiqi iyo yaqiin ku ogaana ana الdarara intafى min hadihi الqadiya اlmucayana maxaad ka xukunkii waxaan ku xidhaynaa daahirka mise baainka baainkana ku xidhaynaa lanno jaajusnimada waxaa loo xarimay waa waa maxay dhibbay keentaa dhibbay geysataa saxaabku wuxuu caddeeyey ana hadi اjaasuusiy laa tadur allah warasuulah wاlmuminiin nabigu wuxuu hi qad sadaqa fii dalik biwaxyin macsuum nabigu markaa baainkii uu sheegtay ayuu nabigu tasdiiqiyey idan hadi اlqadiya intafa canha darar waida intafat اlcilatu intafa اlxukm qadiyadu sidaa inay tahay bay ku caddahay laakiin nin maanta sir bixiyey muxuu u bixinaya marka horeba in xoolana uu ka helo dadkaa uu sirta ka bixin la dhibo soo maha mise wax kaloo doonaya waxa inoo muuqda muxuu yahay xaaib wuxuu yihi waxaan u qoray waraaqdaani in caruurtayda iyo hooyada iyo maalkayga ay qurashii ilaaliyaan waxaan kaloon ogaa waraaqdan inaan wax dhiban muslin u geysanayn waa in lisfahama muhim jiddan ah waraaqdan wax dhiban muslin u geysan mayso aan qoray anna waxbay itaraysaa labadaa qodob wax ku dhis nabiguna waa rumeeyey wuxuuhi waa runtaa waxbana ima yeesheen adna waa ku anfici lahayd ma tahay mise idan nin hadda maanta waraa qoray muxuu u qori ninka faylka safaarada maraykanka geyn ee midan kenya geyn ee meel kula ordi muxuu u qorhayaa xoogu luqmatu ceesha inuu helo nimanka wahaabiyada daajuus hayana la qabtoo la laayo ma tamisa ma ah ninkan ma dhib buu u qatimsa oma qasti nin dhibba asagu hawshiisi laga waayo oon dhib ay inaysan lahayn nabigu cadde isna sallimay in u qastaaya muslimiinta inuu dhibo sidee laisku ilaainaya daahirkana saas yahay anagu bain unama yaal ilnaba sagu bainu ogaaday iyo wii loo wayda ninkan ku difaacay kuna rumeeyey annagu waxaan leenahay amaa daahiruka fakaana calayna qalbiga wuxuu kugu jira ilah baad la alaysa aakharan ku diraynaa taangaan ku marinaynaa ishaan kaasoo ridaynaa ataqwa haahuna ilaahay la aad baan le anagu ma naqaan laakiin alkufru wاljaasuusiyatu wa muslimiin haahunaa wejgu kaa saaran yahay faylkaad qortee weeye daahirkaas wax ku xukumaynaa haddaan ogaana laakiin baaطinkiisu inuu khilaafsan yahay siduu nabigu u ogaaday xaqiiqaة اlamri xaaib inay tan khilaafsanayd waan leenahay saa waan yeeli lahay lakin sen ku ogaan hal ilaa dalika min sabiil waxaa weeye sabiilku wuxuu noqon karaa inu dha maya anugu adduunye un baan ka qaadanaya xoogo shilima iyo mushaar baan ka qaadanhaye ma doonin wahaabiyada iyo muslimiinta in la dhibo waxaan leenahay taddaci waالظaahiru yukadibuka waad sheegatay daahirkuna waa ku beenhayaa wاlxukm calى dawaahir saasaad ku tegi aakhar o ana kuu dirayna ama jahanamaha lagaa xadariyo ama jannaha lagu geeyo ilaahay markuu weydi ninkan maxaa ku disheen ilaah waana jaasusay dhibka anagu u qastay xukunkaasaan ku saasa ku dila maca salaama asiga rabbigaas yaa wada xisaabtamaya hawshu waa intaa gabagabadeedu hada bilahi towfiiq